الحمdu للh نحمdه ونstacنه ونstغفiره ونعuudu bالlah min شhurوuر أنfuسina وmin سيئaaت أعmاalina maن yهdih الlah falaa مضila lah وmaن يضlل falaa hadiya lah وأشhهadu an laa إilaaha إilا اllah waxdah laa شhariika lah وأشhهadu أna mحamada cabduhu وrasuulه اllahuma صل عlى mحamadi وعlى آlih وأصxaabih وman تبcahم بإxsaan إlى yوم الdيn أmا bعd والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يصحي اشتقاق الفعل وأوجب له نحاة النصب في قولهم ضربت زيدا ضربا وقد أقيم الوصف والالات مقامه والعادة الأثبات نحو ضربت العبد صوتا فهرب واضرب شد الضرب من يخشى الريب واجلته في الخمر أربعين جلدا واحبس مثل حبس مولا أبدا وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وضوعا فاخبري ومثله صغيا له والراحيا وإن تشجد عن له وكيا ومنه قد جاء الأمير ركضا واشتمل السماء إذ توضأ baabulmasderi haadaa kanu baabulmasderi masderkii baabkiisii weeye masder waxaa la yidhahdaa ismun daalun cala alxadai almushtamilu calaa xuruufi ficlihi alusuul masder waxaa la yidhaahdaa ismun daalun cala alxadai waa ism dhacdo tusaya darban garaacid qiraa'atan akrin kitaabatan qorid waxa weeyaan waa ism tusaya dhacdo ismun daalun cala alxadai almushtamilu calaa xuruufi ficlihi alusuuli shardiga labaadna waxay tahay markuu dhacdo tuso ficilkiisa xuruuftii asalka ahayd waa inay ku wada jiraan labadaas haddii laysla helo masdera la yidhaahdaa shardiga koobaad waa inuu dhacdo tuso darabtu darban akramtu ikraaman jalastu juluusan dhacdo waa inuu tusaa kan labaadna xuruuftii ficilka waa in laga wada helaa haddii xuruuftii ficilka wax ka mida laga waayo sida tawada'tu waan weys qaatay wuduu'an weys qaat iqtasaltu waan qubaystay uslan qubayst hadda iqtasala i waa iftacala marka hamsadii iyo tacdii midna kuma jirto usla tawadaa i tawadaa wuduuan i wuduu'an tadii kuma jirto tawadaa soo marte wuduucan markaasoo kaleeto waxaa la hahdaa ismu masder intaasa farqiga udhexeeya labaduba xadafay wada tusayaan laakiin xuruuftii ficilku markay ku idishahay waxaad leedahay masder sidaa sabaxa laaha tasbiixan waxaad leedahay waa masder haddaad tidhahdo sabaxa laaha subxaana mastihid waxaad leedahay waa ismu masder maxaa yeele sabaxa xuruufteedii gabalaa subxaana ka maqan soo maaha ismu masderaad leedahay marka xuruufta asalkaa wax ka maqan yihiin ismasdera lagu magacaaba haddii xuruufta asalkaadi dhammaystiran tahayna masdera lagu magacaaba masder aa lagu magacaaba wlmasderu masder alaslu waa asal wa ayu aslin waana asal mik midkiisa kaamilkaa wa minhu min almasderi masderka xaggiisuu ka ahaaday minta ibtidaa'iya laga dhiga maahan tabciidiyo wa minhu min almasderi masderka xaggiisuu ka ahaaday yaa saaxi saaxiibow ishtiqaaqu lficli ficilka la soo dhammalashadiisa wاlmasderu masderku alaslu waa asalka wa ayu aslin waana asalka midkiisa kaamilka ah wa minhu min almasderi masderka xaggiisuu ka ahaaday yaa saaxi saaxiibow ishtiqaaqu lficli ficilka la ficilka iyo wasfiga dhammaan waxaa laga soo qaataa masder oo haddii la yidhaahdo daraba waa garaacay daraban asalkeedii waa min adarbi ka yimi haddii la yidhahdo addaarib mid garaacaya waa ism facil soo ma ahan asalkeedii min adarbi ka yimi sababtoo waxaa lagu yaqaanaa la yidhi asalka iyo faraca faracu wuxuu tusaa macnihii asalka iyo dheerac hadda haddii la yidhahdo daraba waa garaacay ficilku muxuu tusaa xadad oo garaacid ah iyo zmn iyo weliba daatadii ficil xadadkan samayday oo faacilka ahayd marka maadaama uu laba macnoo dheeraada tuso xadadkii ka dheeraada masderkuna dhacda bistu tusaa darban garaacid waxaa la leeyaha waxaa asal ah waxa weeye masderka faracaan oo ficilkaa asagu ka soo dhambalmay marka walmasderu masderku alaslu asaga asal ah wuxuuna asal u yahay waa maxay ficilka iyo awsaafta dhammaantood ficil iyo awsaafta sida ism faacil ism mafcuul sifa mushabaha amsilatu maalaqa ismu tafdiil kulligood halkaa laga soo qaatay masder masdera ka asala waxaa way saas daraaddeeda beytka naxwolood in badan arka iyagoo soo qaadanay le walmasderu aslu wa ayu aslin ah, masdera asala asal midkiisa kaamilkaana wey ayuntu luqa carabiya afar macnay ku timaadaa ama shan shanta macnoy ku timaadaa wuxuu yahay marka ayun i lua carabiya an macnay ku timaadad aar maahan an macnay ku timaadaa macnaha koobaad waa midan aan dul taagana bimacnaa ayun oo bimanaa amaal bimacnaa kamaalay ku timaadaa kamaaliya la yidhahda ama wasiya waxaa leedahay zaydun rajulun ayu rajulin zayd waa nin waa nin kaamila zaydun rajulun ayu rajulin wasiya la yidhaahdaa amase tii kamaalka tusayday tan labaad waxay tahay ayun ismu shardigay ku timaadaa ayamaa tadcuu falahu asmaa xusnaa ayamaa magac alla magacii tadcuu aad allah ugu yeertaan falahu asmaa xusnaa ilah magacyaal wanaag badanuu leeyay way ku timaadaa shardiyo macnaha saddexaadna ismu istifaamay ku timaadaa ayukum yatiinii bicarshiha qabla an yatuuni muslimiin ah, ismu istifaam ay ku timaadaa ayukum qofkiine waa qofkee macnaha afraad ay ku timaadaana waxa uu yahay waxa uu yahay macnaa waxaan sheegnay kamaal waxaan sheegnay shardiya waxaan sheegnay istifaamiya wuslatun linidaai maa fiihi al way ku timaaddaa wuslatun linidaai maa fiihi al isim kasta oo alu ku jirto marka loo naadinaya waa in ayun iyo haa laga hormariya yaa ayuha annaas yaa ayuha anabiyu ya ayatuha nafsu ya ayuha rajulu ya ayatuha almar'a isim kasta oo alu ku jirto marka aad u naadinayda maxaad ka hormarine ayu markaasaad haa ka dabamarine ya ayuha naas ya ayuha aladiina ya ayuha nabiy waxa quraan ku jiro dhan midka shanaadna wuxuu yahay waa mawsuula ayun mawsuulaat ayuhum ashaddu cala raxmaani itiya mid waa midaan dul taagannahay waa bimacnaa kaamil inay ku timaado midda labaad waa shardiya ayamaa tadcu falahu asmaa xusnaa midda saddexaadna waa istifhaamiya ayukum yatinii bicarshiha qabla an yatuu muslimiin midda afraadna waa wuslat limidaai maa al yaa ayuha aladiina aamanuu midda shanaadna waa mawsuula ayuhum ashaddu cala araxmaan citiya marka shantaas macno ay ku timaada ayun luqada carabiga tan waa midii kaamilka ahe wlmasderu masderku alaslu waa asal wa yu aslin waa asl midkiisa kaamilka wa minhu min almasderi masderka xaggiisuu ka ahaaday ishtiqaaqu lficli ficilka la soo dhammalashadiisa yaa saaxib wuxuu ahaa saaxibu markaasaa tarkiim lagu sameeyey war noo imaan doontaa nidaha markaan gaarno tarkiimka tarkiimka waxa waya kelmadda aakilkeeda la xadfa tarkiim aa lagu sameeyey waana sheec maxaa yeelay isim aan calam ahayn tarkiim laguma sameeyo sida waxa weeyaan qiyaaska isimku waa inuu calam yahay saxiixna waa ism nakira soo ma jeed hadda waa nakira maqsuudaad markaas haddana tarkiib lagu sameeyey likasrati isticmaaliha isticmaalkeeda tiradii ka batay kal calamya loo isticmaalay waa shaadkaasoo kaleeto saaxiibu u ahaa badiya la xadfay tarkiib waawjabad waxay u waajibiday lahu lilmasdari masdarka annuxaatu naxwooleydu annasba kordhig wawjabad waxay u waajibiday lahu lilmasderi masderka annuxaatu naxwooleydii annasba kordhig ayay u waajibiyeen waxay yidhahdeen waa in la nasbiyo ayay waajibiyeen wujuuban sinaaciyan laa sharciyan wujuubka laguu sheegayaa naxwaad joogtaahe waa midkii sancada naxwiga ahaa mid sharciya maahan allaha wax waajibiyeen naxwoolaydu ayagu ma waajibiyeen xugun sharci ah ee luqada carabiga ahay kuu tilmaamaana waxay ku saasaa carabiga ku bannaan saasna kuma banaana marka wujuub naxwi haddaad maqasho waa wujuubka oo sinaaciga ah, xagga sancada laga hadlaa sancada luqada carabiga sidaas waxaan ahayn kuma banaana wey haddaad maqasho waa waajib xagga naxwada ee waa ku dambaabayda adi lagama hadlaayo carabi kuma aadan hadlin wey haddaad khilaafto saasaa loola jeeda wawjabad waxay u waajibiday lahu lilmasderi masderka annuxaatu naxwoolayda annasba nasbay u waajibiyeen wujuuban sinaaciyan laa sharciyan waa wujuub oo sinaac iyo sancadii ah ee kii sharciga ahaa ma aha marka masderka mararka gabal in la nasbiyo ayaa waajib noqota caamilka nasbinaana saddex bisuu noqon kara saddex caamilaa mid nasbiya mar ficilaa nasbi kara wa kallama allaahu muusaa takliiman wa allaahu muusaa takliiman waa mid takliiman taas weeye marna caamilku wuxuu noqon karaa isim faacil kale wasfi wasaafaati malaa'igta garbahooda safan ku dhaartay safan safitaan safantaas waa mafcuul mulaq waa masder la nasbiyey midka saddexaadna masder kalaa nabina masder kalaa nasbina faina jahanama naarta jahanama jazaaؤukum waa abaalkiinna jazaaan abaal jazahaasoo mawfuuran la dhammaystiray marka saddexdaasa mid nasbina hadda faina jazaukum jazaantaas yaa nasbiyey jazaa'da ka horayda faina jahanama naarta jahanama jazaakum waa abaalkiina jazaaan abaalmarin marka jazaauda hore oo masderka a ah, jazahan dambe nasbiday marka saddexdaasaa nasbida ima in ficil nasbiyo wa kallama allahu muusa takliima in nasbiyo wafi sida ism faacil wasafaati safa iyo in masdah nasbiyo faina jahanama jazaakum jazaan mawfuura kuwaas weeyaan kuwaas weeyaan saddexuuna u qaybsamaa xagga macnaha masderku inuu noqdo muakidun licaamilihi macnihii caamilka hadduusan waxba ku darin hadda saddexda aan miaalinay saddexdaba waa muakid licaamilihi intii caamilka laga faa'iiday hadduu kaliya sheego muakid licaamilihi la yihahda fiiri wa kalama allaahu muusa ilaaha muuse la hadlay maxaan ka faa'iidnay ina muuse ilahay la hadlay soomaan takliiman la hadlidale waa la sii adkeeyey waa inti muakid licaamilihiya la yihahda wasaafaati malaaigta gerbahooda safan ku dhaarto ilaahiy maxaan ka faaidnay malaaigtu gerbahooda inay safaan soo maaha safan safitaan waa intii sooma jeedid waa sii adkayd faina jahanama jazaakum waa abaalkiina maxaan ka faaidnay jahanama inay gaalada abaal u tahay jazaan abaal abaalmarin kaasoo kale munakid licamiliha la hahdo midna waxaa la dhahdaa mubayinu linawci caamilihi caamilka nuuciisuu caddeeya mubayinu linawci caamilihi waxa weya wuxuu tusaa hay-ada iyo qaabka ficilka u dhacay ah, hay-ada iyo qaabka uu ficilka u dhacay afar maadumid ku tusaa bismin khaasin magac masderkan u khaasa inuu ku yimaado sida rajaca waa laabtay alqahqara jeega jeego jeega jeegu u socdo ah, gadaal gadaal halkaas oo jeegada maaragtay ama qadaadka uu u socday gadaal gadaal u socday wey alqahqara marka haddeer waxay noo faaiday alqahqaraan macno ka dheeraad macnihii ficilku faaideeyey rajaca waa noqday atirso maahan inuu noqday kaliya oo ficilku sheegay laakiin noqoshada waxay noqon kartaa inuu kala wareegay wejiga xagga la aaday soo maa alqahqara macno dheeraaday noo tustay oo ah markuu noqonayo isagoo wejigiisa lagu soo jeedo uu gadaalgadaal u baxa oo isha iskaa kaana fiirina sheegajeegana u socda taas waa noqon kara ism khaas aw biidaafa idaafana waa noqon kara oo ku cadayn kara mubayin linawci amilihi darabtu waan garaacay maxaad ka faaiday hadda inuu wax garaacday bis soo maahan darb alamiiri sida amiir wax u garaacdo hadda darb alamiiri macna dheeraadaan ka faa'idaysano oo waa maxay garaaciddu mid daciifa ma ahayne midii amiirkaoo kale aheed midii amiirkaoo kale ay aheyd taan wuxuu kalatoo saddex ku imaan karaa wasfi darabtu waan garaacay darban garaacid garaacidaasoo wuxuu kaloo mubayin linawc caamilu ku imaan karaa alcahdiya haddii la gasho darabtu waxaan garaacay adarba garaaciddii aan isla ogayn oo aan nidhi hala garaaco tiiyaan garaacay marka afartaas mid ka miduu ku noqon karaa mubayinun linawci caamilihi inuu noqdo isim ukhaas ah inuu noqdo idaafo inuu ku yimaado wasfi iyo alcahdiyahu inay gasho nuuca saddexaadna waxaa la idhahdaa mubayinun licadadi caamilihi caamilkiisa cadadkiisa mid caddaynaa kan waxaa lagu yaqaanaa waa masderka tusa inta gooro ficilkanu dhacay darabtu waan garaacay darbatayni laba garaacid darabtu waxaan garaacay darbatan hal mar garaacid darabtu waxaan garaacay darabaatin garacyaal fara badan waa midka tusa inta gooro ficilku dhacay kaasna maxaa la yidhaahdaa mubayinun licadadi caamilihi sidaas ayaa la yidhaahdaa wawjabad waxay u waajibiday lahu masderka annuxaatu naxwoleydi annasba kordhig fii qowlihim ay ugu waajibiyeen darabtu waan garaacay zaydan zayd darban garaacid miaal kaasoo kaleeto waa marka uu fadlada yahay masderku marka nasbadu u waajibayde waa markuu fadlada yahay markaasay nasba u waajibiyeen waqad uqiima waa la joojiyey alwasfu wasfigii iyo walaalaatu aalooyinkii muqaamahu muqaama almasderi masderka makaanu joojintiisa iyo walcadadu cadadkii qaalahu hadalkaas waxay yidhahdeen soo qadaro alahbaatu culummada sugnaatay alahbaatu haddii la akriyo lagama sifay karo cadadka oh, ma laga sifay karo oo agga macnahanuusan aqbalin agga luqada waa lasmarsii karaa craab laakiin xaggii macnuusan aqbalin maxaa yl ahbaat waa jamcu habtin caalimka sugnaadaa la yidhahdaa abt waxaana lagu jamciyaa ahbaat mufradkiina waa sabtu nin sugnaaday cilmigaas ku sugnaaday ahbaat marka lagama sifay karo laakiin ihbaat haddii la yidhaahdo oo la helo nusqo ay ku taallo alihbaati waa laga sifaynaa markaas oo bimacnaa alcadad اlmuhbat noqona min ilaaq اlmasder wairaadat ismafcuulan ka dhigayna haddii hamsada hoos dhigan la helo amaa hamsadu hadday kor dhigan tahay waa jamcu habtin waxa weeyaan qaalahu xukunkaas waxaa sheego ku hadlay alasbaatu culummada sugnaatee ku xididaysatay cilmigan iyo qawaacidka naxwada baydkan macnihiisu waxa weeye waxaa dhici karta masderka in la xadfo oo laga naaib noqdo ah. waxaa dhici karta masderka inta la xadfo in laga naaib noqdo waxyaalaha ka naaib noqdo wax kamida ayuu sheegay ilaa labiyo tobana ka naaib noqoto in yaru ka sheegay waqad uqiima waa la oogay alwasu wasigii iyo walaalaatu aalooyinkii qalabkii waa jamcu aalatin qalabka ficilka lagu sameey weeye waxaa la oogay muqaamahu masderka makaanu joojintiisii iyo walcadadu cadadkii saddex marka halkaasuu sheegay oo ka naaib noqota masderka oo la nasbiyo mafcuulu mulaqnimo lagu nasbiyo inta la xadfo masderkii kan koobaad waa wasfi sifadii oo waxa weeyaan oo masderka masderka sifadiisiiya booskii la dhiga t lska xadfo msrkii sifadiisi la dhiga ifadaasaa lagu nasbina mafcuul muطlaqnimo taas waa mid ta labaad wاlaalaatu aaladii ficilka lagu sameeyey aalada laakiin shardi waxa ah inay tahay aalad ficilkanba lagu yaqaan sida darabtu waan garacay sawdan jeedar jeedarka garacinta unbaaba lagu yaqan wax ka laguma yaqaan sawdan taas waxa weeyaan ma ahan masderkii darbana masderkii ah eh. laakiin aaladii ficilka lagu sameeyey oo waxay awal darabtu waan garaacay darban garaacid darbigaasoo bisawdin jeedal ku sugnaaday badiya tawasuc loo xadfay darba sawdinay noqotay udifa almudaafu wa uqiima almudaafu ilayhi muqaamahu fantasaba intisaabahu fa saara darabtu sawda saasuu ku yimi marka aaladaa ka naaib noqone darabtu waan garaacay sawdan sawdan taasaa darbantii naaib ka noqone tan saddexaadoo ka naaib noqotaa waa cadadka ta masarka layska xadfo acadad la keena darabtu waan garaacay wajaladtu waan jeedlay arbaciina afartan la jaldan arbaciina ay aheed jaldan jeedlid arbaciina oo afartana markaasaa jaldantii layska xadfa marka saddexdaba naaibay ka noqdaan miaal naxw darabtu waan garaacay alcabda addoonkii sawtan jeedalaan ku garaacay faharaba waa cararo wayga dhuntay iiri marka darabtu waan garaacay alcabda adoonkii masderku wuxuu ahaa darba waa la xadfay waxaa naaib ka noqdo booskiisii la dhigay aaladii ficilka lagu sameeyey sawdan ah, sawdan hmm. sawdan asalku muxuu ahaa darabtulcabda addoonkiyaan garaacay darban garaacid bisawdin jeedaan ku garaacay saasuu ahaa xudifa aljaaru xarfujaarkiyaa la xadfay tawasucan iska waasaxsasho ah, uma udiifa almasdaru ilaa aala masderkii aaladii loo idaafeeyey fasaara darabtu darba sawdin ah. waan garaacay jeedal garaacidiisa asagoo sidaasa uma xudifa almudaafu wa uqiima almudaafu ilayhi muqaamahu fantasaba intisaabahu markaasaa mudaafkii la cadfay mudaaf ilayhig booskii la dhigay markaasuu kor dhigmayo wuxuu noqday darabtu lcabda sawdan hmm. darabtu waan garaacay alcabda addoonkii sawdan jeedan fahraba waa cararay wadrib garaac ashada darbi garaacigtan ugu daran tanna waa maxee waxa weeyaan wasfigii oo ficli oo ka naaib noqday masderkii wasfigii oo masderkii oo la xadfay ka naaib noqday asalku muxuu ahaa darabtu waan garaacay darban garaacid garaaciddaasu ashadda darbi garaacid ugu daran garaacidkii ugu adkeed aan garaacay darabtu waan garaacay adarba garaaciddii dhe garaaciddaasu ashadda darbi garaacid ugu darneed adarbidii aa laska xadfay masderkiiaa laska xadfay markii la xadfay ifadiisi booskii la dhigoo la nasbiyey ayadaa mafcuul mulaqnimo ku nasbisan tanoo kale waxaa la dhahdaa lafyi iyo nashri mushawishaha la dhahdaa ah, lafyi iyo nashri mushawish ah, waxaa la dhahaa marna lafyi iyo nashri muratab ah waxay kale yihiin haddii inta mumahalaadka mar hore la sheego kadib misaalada sidii mumahalku u kala horreeyey loo kala hormariyo waa lafyi iyo nashri lafyi waa duduub marka hore lagu duubduuba waxaa lagu yidhi wasfiga ka naaib noqda aalada ka naaib noqota cadada kana soo duubduub laguma siin kadibna nashri waa la miaaliyey haddii marka miaalada loo kala hormariyo sidii mumaal ku horeeyey waxay leedahay lafi iyo nashri murataba haddii miaaladii sidii mumaal ku horeeyey aan loo kala hormarin waa mushawishaad leeda waa lasku asa lafi iyo nashri mushawishaad leeda hadda waa isku qasayin sooma jeed maxaa ugu horreeyey mumasalka la miaalina wasfi naaib noqday miaaladiina xaa loo hormariyey aaladiiba naaib noqotay kaas waa isku qasan yihi wadrib garaac ashada darbi garaacid midka ugu adag man qof yakshaa daboolaya ariyaba tuhmooyinka qofka meelaha tuhmooyinka taagan isagoo gabar luuq la taagan habeenka arke isagoo hadda waaad arka guris hortaagan daaqada ka fiirina garaacid midda ugu adag garaacdka soo qabata saasaa la rabaa ariyab waa jamcu riba tuhmooyinka meelaha dadku ay ka shakiyaan un taaganya mar walba isagoo gabadh sa habeenka la soc isagoo luuq taagana arke meel danasoo ka soo baxayd arkayda marka meelaha tuhmada adna waxna kuma ogidday xoogaa tacziira qaadiya lala hadlada adiga maalid adi kale iska soo qabato iska garaacdo <laughs> lama ogo ilaa dad garaacsan ku garaaci kara soo maa qaadigii wey waxa la amra waa yahay wadrib garaac ashadda darbi garaacid midka ugu adag garaac man qof man qofkii garaac mada mawsuulo ka dhigo man qofkii garaac yaqsha daboolayo tegaya arniyada tuhmooyin meelaha tuhmooyinka qofkaad ku aragto wejli jeebal hu ayu shaariba kii qamrada cabay fi lkamri fa bisabab lkamri kamre sababteed u jeebal arbaciina jalda afartan jeebal tana fiiri marka waa la xadfay masderkii wajlidhu jeedal jaldan jeedlid ay aheed waa la xadfay markaasa maxaa ka naaib noqday arbaciina cadadkiia ka naaib noqday ah. waxaa lamida qowlka ilaahay fajliduuhum jeedla kuwa dadka zinada ku sheegaya abriyada ah amaaniina jalda sideean jeeda amaaniinadaas ayaa naaib ka ah waxa weeyaan masderkii la xadfay wajlid jeedalhu ninka shaaribkamriga ah fi kamri fa bisababi kamri fi lkamri fii shurbi khamrada cabiddeeda sababteed jeedal arbaciina jalda afartan jeedal waxbis xabis hu waxa weeyaan tuuga xabsan xabis xabsigaasoo mila xabsi mowlan sayidka xabisidiisa lamid ah cadow addoonkiis uu xabiso waxa weya masderkii waa maxduuf laakiin maanta waa miaalkan horaan usoo marnay miaalkan wuxuu la mid yahay ashadda darbiyu lamid yahay ah. waa masder la xadfay oo uu ka naaib noqday wasfigiisa waa masder la xadfay oo wasfigiisi naaib ka noqday markaa noo badiyay miaaladii waxbis xabis hu tuugii xabis mila xabsi mowlan sayidka xabisidiisa oo kale cadow adoonkiis u xabiso asalku muxuu ahaa waxbis xabishu tuuga xabsan waa kaasaa mafcuul mulaqi masderkii xabsan xabis xabsigaasoo mila xabsi mowlan sayid xabisidiis lamid a cadow u xabiso cabdahuna yaa nasbiyey xabsidaana masdera mudaaf ilayhiga waxa u noqday faacilkia loo idaafeeyey xabsi mudaaf almowl mudaaf ilayh waana faacilkiisii mafcuul biyu ka dhig xabsidaas ayaa nasbinaysa cadowda oo mafcuulnimo u nasbinaysa waaya وربما أضمر فعل المسدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري وربما وxa la arkaa udmira ay xudifa in la xadfo ficlulmasderi masderka ficilkiisa wadalika mihaalkeena ka qowlihim waa carabta hadalka yidhaahdeen oo kale samcan asmacu laka waan ku maqlaa samcan maqlid wa dawcan wa uiicuka waan ku adeecaya dawcan adeecid fakhburi ogow xukunkan aan kuu sheegayay waxaan kuugu mihaalina wrubamaa waxaa la arkaa umira in la xadfo ficlu masderi masderka ficilkiisa in layska xadfa umiraan hadda xudufa loola jeedaa lama idmaaro masderka ficilkiisa waa la xadfaa warubamaa waxaa la arkaa umira ay xudufa in la xadfo ficlu masderi masderka ficilkii nasbiyey macnaha caamilkii nasbiyey in layska xadfaa la arkaa oo inta masderkii la sheego caamilkii nasbiyeyna layska xadfo wadalika mihaalkeena ka qowlihim waa carabta hadalka yidhaahdeen oo kaleeto samcan asmacu laka waan ku maqlaa samcan maqlid wa dawcan wa udiicuka waa ku adeeca dawcan adeecid fakhburi ardayow ogow xugunkaas khabara waa ogaaday yakhburu waa ogaala waxa weeyaan fakhburi ogow marka waxa weeyaan waa khabara oo macnaheedu yahay calima waa ogaaday halkan wuxuu kaaga hadlayaa msterka caamilkiisa in la xadfaa la arkaa xadafku laba u qaybsamaa ima jawaazan wa ima wujuuban labadaas u qaybsamaa ima jawaazan wa ima wujuuban jawaazka markuu yahay waa markii cinda wujuudi qariina lafdiya ow macnawiya haddii calaamad kutusayda caamilka la xadfay caamil calaamad kutusayda haddii la helo xadafkaasi waa xadaf oo waxa weeyaan jaa-isa ah. sida miaal maxaa ka mid ah waxaad nina wuxuu ku yidhi aya sayri sirta qofaa wuxuu ku yidhi aya sayri sirta socod nuuceebaad socotay markaasaa tidhi xafiisan socod oo degdeg sayran xafiisan soo maa xafiisan waad dhihi kartaa markaasoo kaleeto waxa weeya waxaa la leeyahay sirtuda xadfan oo caamilka u ah xafiisintan waxa weeyaan jawaasa loo xadfaya qariina tusay lafdiye oo ah aya sayri su-aashaasa tusayda ama waa macnawiyo qofka xaja ka yimid kaasa leeda xajan mabruuran ah, ah, xajan mabruuran wa sacyan mashkuuran aad leeda qofkaa xaja ka yimid markuu soo galay aad leeda xajan mabruuran waa la fahmaa macnuhu inuu yahay jacala allaahu xajaka xajan mabruuran ilahay xajkaaga mid laga baarnimasima ka dhigo wa sacyaka sacyan mashkuuran marka kaasoo kaleeto waxaa la yidhaahdaa waa jawaasa loo xadfay midka wujuubka loo xadfo labaa loo qaybiyaa qiyaasi iyo samaaci qiyaasi iyo samaaciya loo qaybiya kan samaacigaa ah, carabta intii laga maqlaa lagu gaabsanaa daabi male daabit male midna waa qiyaasi midka samaaciga marka lama tiri karo waa inta carabta laga maqlo waxaa lamida qofaa ku amra ficila lagu amra waxaa samee markaasaa leedahay samcan laka wadaaca samcan waxa weya mafcuulu mulaq wey waa master ficilkiina si iska cadfayni asmacu laka samcan wey wadaacatan ay waudiicuka daaca saas weeyaan waxay leedahay uxibuka xuban xuban laka wa karaamatan aad leedahay xuban laka wa karaama ey uxibuka xuban wa ukrimuka karaama marka kaas isaga lama tiriyo waa sanaaci amaa midka qiyaasiga ah waa laba meelood bis laba meeloodu dhacaa midka qiyaasiga ah masderka caamilkiisu waajibka u xadfan yahay qiyaaskana la yaqaano cadaaba inta tarkiib saasa issaabto aada xadfeed waajibun u xadfan yahay tan koobaad waxa weeye an yaqaca almasdaru tafsiila licaaqibati maa taqadama wax hormaray ayuu kala fasfaslina an yaqaca almasdaru tafsiila licaaqibati maa taqadama masdaraa dhacay waxa ka horeeyuu kala fasfaslina ah. ila wuxuu idhi fashudu adkeeya alwasaaqa xariga gaalada ku adkeeya marka aad laydaan oo ay xarkagaan ay dhaqaaqi waayaan maxaabiista gaalada ood aimaa manan waimaa fidaan manan iyo fidaan laba mafcuul mulaq w waa laba mafcuul caamilkoodu waajibaa loo xadfaa imaa tamunuuna manan waimaa tafduuna fidaan w maxaa yeelay masderkan dambo ah imaa manantan waxay kala faslinaydaa xukunka ka dambeeya haddii lasoo xirxiro gaal ah, inayd iskaba sii oo tiradaa saasaan ku xirxirayna ee mar diinka alla la dagaalamaya lagu soo qaban oodnan shilinba ka qaadan iyo inaad gadgadataan oo tirahdaan muslim naga haydaan nooga gad ama lacaganba u baahana hub kala soo baxan naga gato labadaba khiyaarad uleedi ima tamnuuna manan wa ima tafduuna fida labadaba khiyaarad uleedi markaasoo kaleeto waxa weeyaan waajibu caamilku u xadfan yahay midda labaad an yaqaca naa'iban can ficlin ukhbira bihi can ismi cayn hadduu masderku naa'ib ka noqdo ficil mubtade ismu daad ah khabar u ah masderku hadduu naa'ib ka noqdo ficil oo mubtad khabar u ah mubtaduna waa ismudaad waa ism daatale uuna soo takaruro masderkaasu laba goor soo laalaabto waa shardi iyadan zaydun sayran sayran aad leedahay hadda sayrantan waxay naaib ka tahay yasiiru oo maxduuf ah yasiiruntuna yay khabar u tahay zayd oo ismudaad ah, ismulcayn wey khalaas waajibay xadfanta marka waajib ad labadaas goorna waajibaa loo xadfaa wa uu ku yidhi wa miluhu milu maa dukira min alamila amilada lasoo sheego beytka hore lagu soo sheega waxaa la mid ah qawluhum carabta qowlka ay yidhaahdeen saqiyan laka wa raacya waa samaacidii maaha kanu qiyaasigii waxaad leedahay sakyan lahu ilaahay ha waraabiyo waxa weya sakyantaasu waa masder ficilkii nisbi waa xadfan yahay saqaahu llaahu sakyan wey ah, saqaahu llaahu allah waraabiyo hebel sakyan waraabin waracyan waracaahu llahu allaha ilaaliyo xifdiyo racyan ilaali marka ficilkii waa la xadfay waa iska samaaci wain tasha haddaad doontana qulta waxaad leedahay wain tasha haddaad doontana faqul dheh jadcan lahu jadac allaahu anfow sanka allaha ka jaro jadcan goyn jadciga waxaa loo isticmaala sanka foodiisa marka laga jaro jadac allah allaha gooyo anfow sankiisa jadcan goyn wakayan wakawallaahu bayt alabyad guriga cade maraykanka allaha gubo kayan gubitaan adleed ficilka la iska xadfay ficilkii aan la xadfay taasuu ku miaali jira annaga sheikha yagiy wakayan wakawaahu llah wakawallaahu bayt alabyad guriga cade maraykan allaha gubo kayan gubitaan allaha gubo marka maxalushaadku waa maxay jadcan iyo kayantaas waxa weeyaan waa mafcuul mulaq waa masx amirkood waa la xadfay waajibaa loo xadfay waajib ayaa loo xadfay wa minhu yarxamuka allah wa minhu min almasderi aladii xudifa caamiluhu masderka caamilkiisa la xadfay waxaa ka mid ah qawluka inaad tidhaahdo qad jaaa alamiiru amiirkii waa yimid raqdan guluf ama orod uu ku yimid raqdan guluf ama orod isagoo ordayo gulfinaya ciidan kaxaynaya uu yimid qad jaaa alamiiru amiirkii ay tan waa isku khilaafsan yihiin raqdan taanoo kale ma mafcuulu muطlaqa oo ficil maxduufaa nasbiyey mase waa xaal oo waa masder fii mawqici اxaali dhacay siiba wey iyo jumhuurbasri tanoo kale xaali ka dhiga oo waxay leeyihiin qad jaala amiiru amiirkiyaa yimid raqdan raakidan xaale uu gulfinayo ordayo amase rakdan daa rakdin xaalu yahay mid orod u saaxiiba ama mudaafay usoo qadarayeen ila mushtaq waa inuu noqdo xaaladu waa inay mushtaq noqotaa ama mushtaqiibay ku awilayen laakiin imaamkanu wuxuu maray xariiri waxa weeyaan in mafcuulu mulaq uu yahay oo ficil maxduufa nasbinayo oo uu yahay jaal amiiru amiirkiyaa yimid yarkudu xaala uu ordayo ragdan ord ah, ficilkaas maxduufkaa nasbiyuu leey washtamala waa isduubduubay ashimlata qaab isduubduubidii qaab isduubduubidii asamaac ee sisibta aheed id waktiguu isduubduubay tawada u weyse qaatay marka orortii wayse qaatay wadaad wardinaya meeluu fadhiyey uu go-weysaa iskugu duubo assamaaca waxay tahay waa marada markii unta qaato oo dhinacan midigto ka keeno oo bidixdan soo marsiiyo waddana ku soo celiyo gacmahana hoos gashada waa qarqaran meel u bannaan male go-aasaa ku wada duuban hal meel dicl ataa kusoo keliyo iskama celi karo go-yaa ku duuduuban intuu marada iska furaayo dilaya marka asamaa dhux duubid oo sisib ah macnaha meel uma furna gacantii banaanka uma joogto maradaanu saasuu u soo huday dhanka midigtuu ka keenay gacanta bidxdu kor kormarsiiyey haddana waa ku soo celiyey gacmana hoose ugu jiraan taas weeyaan asamaa washtamala waa isduduubay asamadaas wey asamadan laakiin masale cusub maaha tii aan hore usoo marnay wey waa sifo ka naaiba masderka oo tan waxa weeye washtamala waa isduuduubay ashimla qaab isduuduubidii qaab isduuduubidii asamaa oo sisibta aheed id waktii uu isduuduubay tawadaa uu weyse qaatay alraab wlmasdaru alwaaw lilistinaa almasdaru mubtada marfuucu biاlibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi alaslu khabaru lmubtadai marfuuc bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min almubtadai wakhabarihi laa maxala laha min alcraab lanha mustanafa waayu alwaaw xarfu caطfin ay macduufu calى اlasli والمcطوف على المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkخره أي مضاف أصل مضاف إليه مجرور وعلاaمة جر كسرة ظاaهرة في آkخره ومنه الواو حرف cطف منه من حرف جر والhاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائن يا صاح يا حرف النداء ما ناب أدعو صاح منادى مرخم نكرة مقصودة مبني على ضمة ظاهرة على الحاء على اللقة من لا ينتظر المحذوف أو على الباء المحذوفة على اللقة من ينتظر المحذوف في fii maxali nabi wajumlatu nidaae wajumlatu nidaa laa maxala lahaa min alcraab liannahaa muctaridatun bayna almubtaday oo ishtiqaaqda soo socota ah iyo wa khabarihi oo minhudaas safayda marka saaxibaan waa nakire maqsuuda horta marka loo naadina tarkiima lagu sameeyey tarkiimka waxa weya aakirkiyaa la xadfay aakirka marka la xadfo noo doontaahe laba madhabaa ku jirta madhab waxay leeyihiin aakirkaas la xadfa la ictibaarin maa sidii waxaan jirin oo kale laga dhiga inta hartay xarafka ugu dambeeya aakirkii oo kale laga dhiga qoladaas marka waxay saarayaan xarakadii munaadaha inta baaqiga xarafka ugu dambeeya marka yaa saaxu ay iska leeyihiin qoladaas waxaa la ihahdaa luqatu man laa yantadiru lmaxduuf waa luqada qolada aan sugayn xarafkii la xadfay haddaan marka luqadaas marna maxaan leenahay yaa saai yaa xarfu mida mabadu saaxi munaada murakam nakiratun maqsuudatun mabniyun cala dami cala alxaa xadan saaraynaaba fii maxali nasb saasaan leenahay haddaan qolada kaleeto iyagu waxay leeyihin marka la xadfo xarafka aakirkaa oo tarkiim lagu sameeyo xarafkaas waa la ictibaarinaa xarakaduna asagay koraydaa xarafka ka horeeyana xarakadii asalkeeda la saaraa yaa saaxi eli marka koladaasaan raacnana maxaan leenahay saaxi munaada muraqam nakiratun maqsuudatun mabniyun calaa damatin daahiratin cala ba maxduuf banat ah, maxduufada damadii noo saaranta marka labada madhab wey marka wa jumla nidaa laa maxala laha min acraab lannaha muctaridatun bayna almubtada wa khabari اشتقاق مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره اشتقاق مضاف الفعل مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا المتأخر وخبره المتقدم لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة والمصدر الأصل وأي أصل wawjabat alwaaw lilistinaa awjabat ficl maadi mabniin cala fatxi laa maxala lah min alcraab wtaaw calaamatu tamiis lahu allamu xarfu jarin walaaw damiiru muttasilu mabniyun cala damir fii maxali jarin جر الجار والمجرور متعلق بأوجب النحاة فاعل أوجب مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره النصب مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والالف للإطلاق والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة في قوله في حرف جر قول اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقدير كائنا حال من النصب هذه كرتا horayna waa lagu tacalluji karaa horayna waa lagu tacalluji karaa oo awjaba qawli mudaaf walaa damiru muttasil mabniin cala kasri fi maxali jarin والميم علامة جمع ذكور ضربت فعلا وفاعل زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ضربا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب مقول القول وقد قيم الواو حرف عطف قد حرف تحقيق مبني على سكون لا محل له من الإعراب وقيم فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الوصف نائب فاعل أقيم مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل أقيم والنائب الفاعل الوصف لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة وأوجبت له النحاة نصبا جملة أسنى واستئنافية استئنافية wlalaatu alwaaw xarfucatin alaalaatu macduufu cala lwaصfi wlmacduufu cala marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi في آخره مقام ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بأقيم مقام مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والعدد والواو حرف عطف العدد معطوف على الوصف والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الأثبات فاعل لفعل محذوف تقديره قاله الأثبات قاله الأثبات والجملة من الفعل والمفعول والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة مستأنفة لغا دغا نحو خبر لمبتدا محذوف تقديره وذلك النحو والجملة من المبتدا وذلك اه هي وكبري او نحو اه لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة ضربت العبد ضربت فعل وفاعل العبد مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره صوتا مفعول مطلق هذا منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل جر بإضافة نحو إليها فهرب الفاء حرف عطف هرب فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحل بسكون الضرب وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر هو يعود على العبد والجملة من الفعل والفاعل في محل جر معطوفة على جملة ضربت العبد صودا واضرب الواو حرف عطف اضرب فعل الامر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت اشد مفعول مطلق اسكن منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره اشد مضاف الضرب مضاف اليه مجرور وعلامه جر كسره ظاهره في اخره والجمله من الفعل والفاعل في محل جر معطوفه على جمله ضربت العبد man ism mawsuulin bimacna aladii mafcuulu bihi idrib ضربtaas مفل بهنm نصبiسan مبني على سكون في محل نصب يغشى فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهور التعdب وفاعله ضمير مستطر جواaزا تقديره هو يعود على من aryaba dhe horta mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu muqadaraة calى akhirihi manaca min ظuhuuriha ishtiqaal اmaxali bisukuuni rawi wاljumlaةu min alficli oo yakshaa iyo wlfaacil oo huwa iyo wlmafcuul aryaba laa maxala laha min alcraab lannaha silaة mawsuul oo manta ah wاlcaydu ilى mawsuul adamiir اladii huwa faacilu yaksha wjlid alwaaw xarfu caطfin ijlid ficlu amri mabniyn calى sukuni la maxala lahu min alcraab wafaacilu damiir mustatir wujuban taqdiirhu anta wlh damiir mتصل mbniy calى dm في maxal naصb mafcuul bh wاljumlaة min alficl wاlfaacil wاlmafcuuli fii maxali jarin macطuufaة calى jumlaةi darbt اlcabda sawda fii xarfi jarin alkmr ism majruur bfي وcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة fي akhirih aljar wاlmajruur mutacaliq bjlid arbaciina mafcuul mطلq manصub وcalaamaةu naصbihi alyaa almaksur ma qablaha almaftuux ma bacdaha niyaabatan can اlfatxa lأnnahu mulxaqu bijamci اmudakri saalix ma nada fii xarfnan xaraka wanuun ciwadun can tamwiid fi ismi اlmufrad jalda tamyiis arbaciinkana tamyiisnimo u qaadana tamyiis mansuub wacalaamatu naصbi fatxaة muqadaraة calى akhirihi manaca min ظuhuuriha ishtiqaal maxali bisukuuni darbi wاljumlaة min alficli oo ijlid ah wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali jarin macduufaة calى jumlati darabtu اlcabda sawda واxbs alwaaw xarفu caطفin xbs فiclu أmri mabniy calى sukuni la maxل lh min اlcrاab وفaacilhu damiir mstatir wujuban tqdiru anta wlhaw damiir mutaصil mabniy calى dmi fii maxali naصbi mafcuul bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali jarin maxduufaة calى jumlati darabtu اlcabda sawda mila mafcuul mulq waa صifadii ka naaibkahayd masder mila mafcuul mulq mansuub وcalaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة fii aakhirihi mil mudaaf xabsi mudaaf ilay majruur wcalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirihi xabsi mudaaf mawla mudaaf ilayhi min idaafati اlmasdr ilaa faacilihi majruurun wcalaamatu jari kasraة muqadaraة calى alif اmaxduufati liltiqاء saakiniin manaca min ظuhuuri atacadub cadda mafcuul bihi lxabs xabsintaasa mafcuul bihi u nasbisatay mansuub calaamatu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirihi cadda mudaaf wlhaa damiir mutaصilu mabniy على ضمة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال محل بالسكون الروي في محل جر مضاف إليه وربما الواو للسناء رب حرف التقليل وجر شبيه بزائد ما كافت ما ذا سعما فلك ككافت مهيئة ولا رمضة مهيئة ربضي انت دياري oo kan saartay khusuusiyadii ism khaas ku aheed ay ficil gashay soo ma jeedid muhayi'a ayadaa diyaariday udmira ficlu maadi مغير صيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب فعل نائب فاعل وضمير مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فعل مضاف المصدر مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والنائب الفاعل في محل والجملة من الفعل والنائب الفاعل لا محل لها من الإعراب kaqawlihim alkaafu xarfu tashbiihi wajri qawlihi ismun majruurun bilkaaf wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fii akhirih aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuban limubtadain maxduufin taqdiiruhumaa wadalika kaainu wadalika oo mubtada iyo kaainuna khabara waljumlatu min almubtada wakhabar lah maxal lah min alcrab liannaha mustanafة qawli mudaaf walha والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر والميم علامة جمع ذكور سمعا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقديره أسمع أسمع لك سمعا أسمع فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا لك جار ومجرور متعلق بأسمع سمعا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب في محل نصب مقول القول وضوعا الواو حرف عطف ضوعا معطوف على سمعا والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والصواب قابل لكن سيدة صوابك وامحي وضوعا الواو حرف عطف ضوعا مفعول مطلق لفعل محذوف wujuuban taqdiiruhu udiicuka dawcan udiicu ficlu وفاacل ومفعuل في محل نصب مcضوفة على جuملة أسمع لka سمع taasay ku cadfanta ee wowdu mfrad mfrad ku cadfan maaha ee waa juml juml ku cadfan saas u fahnahe فأخبر الفاء فاء الفصيحة لأنها صحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما ذكرت لك وأردت إتقان العلوم أقول لك فأخبري hadda ogow hadaad rabto inaad wax sugto maalin walba yaan lagu sheegina qawaacid ahaan u qaado أخبري فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخر منع من ظهر اشتغال المحل بحركة الروي وفعل ضمير مصد وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول القول المحذوف ومثل الواو للسناء مثل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره مثل المضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه وخبر المبتدا محذوف تقديره قولك wljumlati min almubtada'i oo milu ah iyo waqabarhi oo qowlo ah laa maxaa laha min alcraab lannaha musanafa saqiya mafcuulu mulaq lificlin maxduufin wujuban taqdiihu saqaahu llahu sakya sakya mafcuul mulaq mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii akhirihi lahu jaarun wamajhuuru mutacaliqun bisaqaahu llahu ficilka ku tacaluji waljumlatu min alficli wlfaacili fii maxali nasbin maquulu qowlin maxduufin waracya alwaaw xarfa cadfin راعيا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقديره رعاه الله راعيا جملadaas marka والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب محذوفة على جملة سقاه الله سقيا وإن تشاء الواو للاستثناء إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاؤه تشاء فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وجواب شرط محذوف تقديره فقل الفاء رابطة للجواب قل فعل أمر مبني على سكون لا محل من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم بإن جواب شرط والجملة شرط وجواب الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة جدعا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقديره جدع الله أنفه جدعا مركب والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب مقول قول المحذوف فقل أن سوى قدرني أقوها له الله محرف جن ولا ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر الجار والمجرور متعلق بالفعل المحذوف وكين الواو حرف عطف كين مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقديره كواه الله كين والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب محذوفة على جملة جدع الله أنفه ومنه الواو للسناء عرفنا way ku banaantay alwaaw xarfu caطfi minhu min xarfi jari walha damiir mutaصil mabniy calى damiir fi maxal jari aljar wاlmajruur mutacaliq bkhabri mutaqadimi maxduufi wujuba taqdiiruhu kaa'inu wاlmubtada mutaakhiru maxduufu taqdiiruhu qawlka والجملة من المبتدا المتأخر وقبله المتقدم لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة أو سيد لا محل لها من الإعراب معذوفة على جملة ومثله قولك لا ad xarfu taxqiiq jaa ficlu naadin alamiiru faclu jaa marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi ragdan mafcuulu mulaq dariiqada shiika kitaabka qortay uu maray aan marno ragdan mafcuulu mulaq lificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu yarkudu ragdan waljumlatu min alficli marka yarkuduba firi waljumlatu min alficli wlfaacil oo yarkudu ah fii maxali nasbin xaala min faacil ja halkaasa laga xaalayna جمهورتنا maxay qabaan ragbatana xaal ah mansuub calaamatu nasb fathatun daahiratu fi akhiri wal jumlatu min al fi'l ajaa wal fa'il wal amir fi mahall nasb maqul qawl mahdhuf qawl kan soo qadarno mubtada mutaakhir ka ah واشتمل الواو حرف عطف اشتمل فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على الامير الصماء مفعول مطلق منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل اشتمل والفاعل هو في محل نصب محذوفة على جملة قد جاء الأمير إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق باشتمال توضع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإحرام وفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الأمير والجملة من الفعل أو توضع هي والفاعل هو في محل جر الإضافة إذ إليها الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد